lxayaati taawucan waa in qof maaragtay waxa weye alaab ama shay cid la siiyo iyadoo nolosha lagu siinayo tabaruc iyo tatawuc ahaan iyo maaragtay eh, bilaashna lagu siinayo waa waxaynu af soomaaliga siintan idhaahna wey waxaa soo gudagelaya oo qaybaheeda kamida sadaqada iyo hadiyadda marka waxay leeyihin hadii aada fiiriso marka aada waxaan bixinayso qofkani baahida uu baahan yahay daraaddeed aad u siinayso ama adigoo ilaahay aada wax kaga heshid isla aada siinaysid sadaqad bay noqonaysaa haddaad saaxiibtinimo uun u siinaysidna iyo dee maaragtay eh, nooc tawadud uuna iska sii un ay tahayna hiba uun bay noqonaysaa iyado magac kale ma qaadanayso haddii meel looga soo qaaday qofka oo maaragtay loo soo naqliyeyna hadiyad bay noqonaysaa hadiyaddu waa wixii qofka meel looga soo qaado marka alhadiyatu takhtasu biالnaqli ikraaman sadaqaduna waxay iyaduna takhtasu biطalabi hawaab اlaakhira aw maaragtay sadu xaajati almawhuubi lahu waxay markaa gaar la tahay ama طalab hawaab اlaakhira ilahay hawaab lagaga doonayo aw sadu xaajati almawhuubi lahu qofkan la siinayo oo baahidiisa la daboolayo wuxuu yihi alhibatu hibadu waa macnaha guude manduubun ilayha mid dadka loogu baaqiyo weeyo nabigu alayhi الsalaatu wasalaam axaadiis badan baa ka soo aroortay oo tilmaamaysa in markaa wax lays laysa siiyo la taxqirana jaaratu jaarataha walaw bifirs bifirsani shaah ayaa axaadiista qaarkeed ku jirta gabadha jaarki yaani jaarkeeda xaqirin waxa ay siinaysaba markaa loo jeeda wax yarba ha noqdo hadduu doona ha noqdaba yani waxa weya neef qoobkiisi ama adinkiisi intiisan hore ee mxu ahay ciddida iyo intan ay ku yaallaan marka wixii la bixinaya macruuf ah laa taxqirana min almacruufi shaya macruufkaas markaa soo gelaysaa hibadu manduub ilayha wey walilaqaaribi afdalu in qaraabada la siiya ayaana sii fiicano de nabigu alayhi salaatu wasalaam tilmaamay inay tahay sadaqatun wasila kolkaad qaraabada siiso waana kuu sadaqo waana xidhiidhin aad markaa qaraabadaadi xidhiidhinayso jaarkiina waa saas oo kale oo sii fadli badanta qaraabada kusoo xiga wayustaxabu liman wahaba liawlaadihi shay-an haddaba mardaynu qaraabadii waxaa la siiyaan yihi qaraabadii de awlaadii baa kamida wayustaxabu waxaa loo jeclaystaa liman wahaba liawlaadihi shay-an qofka awlaaddiisa wax siinayaa an yusawiya beynahum inuu simo iyaa markaa mustaxaba madhabku markaa ma waajibte waa mustaxab xadiidkii nucmaan ibn bashiir radia allahu tacaala canhu an abih iyaa u gabadh markaa uu aabihii guursaday baa u dhashay dhashayoo camra bint rawax abdillah bn rawaxa walaashii ahayd xaas yar bay markaa ahayd kadib markaa wuxuu is yihi qoladan bahda yaryar ah wax si gaara ah u sii marka markii uu deetana uu hibadii siiyey iyay xaaskiisii camra binti rawaxa radi allahu canha waxay tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam iiguma ii markhaati geli hibada aad inankayga maaragtay ii siisa kolkii nebiga alayhi salaatu wasalaam loo yimid ayuu nebigu wuxuu weydiiyey caruurtaadoo dhan miyaad siisay yani intan oo kale sidan oo kale miyaad wada siisay hadiyado ama maarata hibadaas oo kale miyaad wada siisay markaasuu yihi maya nebigu wuxuu ku yihi itaqu llaha wacdiluu bayna awlaadikum ilahay ka baqa oo caruurtiina u cadaalad sameeya riwaayaadka qaarkood waxaa ku jirtay laa tushhidnii calaa jawr cadaalad daro markhaati ha iiga dhigin lafdi kale wuxuu ahaa ashhid calaa hada gayrii cid kale markhaati geli marka culamada madhabku waxay yidhaahdeen hal adkeeyo oo xadiidku adkeyn baa ku jirta laakiin calaa sabiil iijaab maaha waajibin maahe laakiin waa aad baa loo marka waxa weeyaan karaahiyeysanayaa in aad kala fadisho baahi la-aan haddaanay mid markaa baahi gaarihi haysanin Eh, maxaa yeelay ashhid ala hada gayri cid kale markhaati uga dhig waa ka yidhi nabigu alayhi isalaatu wasalaam muu odhanin waxba kama jiraan ama maaragtay waxa weeye sidoo kale saxaabadii waaweyneyd waxaa laga wada hayaa qaar badan oo kamida iyaga oo marka ubadkoodii qaar kamida wax siinaya sida abu radi allahu canhu caaisha u siiyey oo kale jadaada cishriina wasqan labaatan wasqi oo markaa eh, beertiisi kamida ayuu yihi caaisha maaragtay si gaara u qaado marka eh, aahaartaa saxaabada ee markaa iyaduna tiraha tirada badan iyaa loo cuskaday inaan arintu aanay ahayn calaa sabiili liijaab wuxuu yihi walaa tasixu kama asaxdo ilaa min jaa-is tasaruf waahibkiibu markaa shuruuddiisi inoo sheegayaa markuu xukunkeedii sharci ahaaneed uu soo gudbay walaa tasixu ilaa min jaa-is tasaruf qof tasarufkiisu asaxayo fii maalihi maalkiisa ku tasarufaya ayuunbay ka banaantah waa tabaruc marka ahliyatu tabaruc baa de noqonay hayra maxjuurin caleyh waa kaa ku aan ahayn xaal uu yahay mid aan la xayirin oon xajri la saarinin kuwii maxajirta ahaa dee iyaga ka asixi mayso walaa tajuuzu hibat lmajhuul iminkana wuxuu u gudbay mawhuubka ama waxaa la bixinayo shuruudiisii wuxuu yihi walaa tajuuzu asixi mayso hibat waxaan la garanayn hibadiisu waxaan la garanayn hibadiisu asixi mayso marka waa in shaygii la garan karo waxa bay leeyihin un wixii la iibin karo ayaa la ayaa la hibeyn kara lakin waxaan la gadi karin hibadiisuna asixi mayso saas daraaddeed haddii hadiyad lagu siiyo oo bacaysan oo wax ku jiraba aad garanayn haddaad qof kale sii siiso dee ma ansaxaysa bay leeyihin sababtoo ah horta adigii garo horta wax meesha ku jira waxaa laga yaba haddaad ogaan lahayd inaad cidna iska siiseen eed adiguna qaadan lahayd markaa hibat lmajhuul ma ansaxayso cala lmadhab oo caqdigan hibada waxaa looga qiyaas qaadanaya cuquudii bayca maxaa yeelay labada mid waliba waa tamliiku cayn waa cayn la milkisiinayo qof kale fi lxayaa wuxuu yihi walaa hibatu maa laa yuqdaru calaa tasliimihi waxaan la dhiibi karin oo qofkii lagu wareejin karayn sida wixii baxsa neefkii baxsaday naqnaa oo kale wixii lamidka ahaa kuwaana hibadoodu asixi mayso leanna in la iibiyaaba ma asaxayso walamaa lam yatima milkuhu caleyh waxa aan weli milkigaagu milkigii qofku aanu ku dhamaystirmin ee si dhamaystiran aanu u milkiyin isagana ma hibeyn karo kalmabiici qabla alqabdi sida alaabtii uu iibsaday laakiin weli aanu lasoo wareegin wixii uu iibsadeen weli lasoo wareegin oo inagii soo marnoo lama sii iibin karayn mar dan lasii iibin karayn lamana hibeyn karo walaa yajuusu tacliiquhu calaa sharin mustaqbalin sidoo kale asixi mayso hibadii in lagu caliqo oo lagu xidho shardi mustaqbaloo soo socda markay rabadaan timaado gurigaa waan ku siiyey waxba kama jiraan hibadaasi asixi mayso sidii aanu baycba u asaxaynin walaa bisharin yunaafi muqtadaahu sidoo kale ku asixi mayso hibadu shardi wixii ay caqdigeedu keensanayey ka hor imanaya waan kuu hibeeyey laakiin cid kale uma hibeyn kartid iyo wixii lamidka ah. ama waan ku hibeeyey laakiin haddaad dhimato an waxa weeye eh, dhaxal ma noqonaysa aniga ayay iisoo noqonaysaa iyo wixii lamidka ahaa waxaa laga soo reebayaa cumrada iyo ruqbada oo wuxuu yihi fain qaala hadduu yidhaahdo acmartuka haadihi daara carabtaa samayn jirtay acmartuka yani waan ku cimri siiyey weeyaan intaad nooshahay baan ku siiyey acmartuka haadihi daara gurigan waan ku cimri siiyey yani intaad jirto hayso aw jacaltuhaa laka xayaataka waan ku siiyey un weeyaan intaad nooshahay adaan kuu yeelay intaad nooshahay walicaqibika min bacdika hadduu sii raaciyo adiga dabadaana ubadkaaga iyo ciddii dhaxalkaaga le iyaan siiyey hadduu sidaa yidhaahdo saxa taasi waa caadi waan ku cimri siiyey adiga iyo ciddii kaa dambaysa kudhaxlaysa sidaa hadduu yidhaahdo waa caadi o dee waa sidii hibadii caadiga ahayd cibaaraduunbuu dheereeyey baa la yihi halkuu wahabtuga ka odhan lahaa ayuunbu hadalka bediyey wain lam yadkur ilcaqiba laakiin haddaanu sheegin caqibka cidda kaa dambaysa ee uu yihi uun waanku cimri siiyey saasun hadduu yidhaahdo saxa aydan buu yihi sidoo kale iyadana way asixi wa takunu lahu isagun baa yeelan kaa la siiyey fii xayaati intuu nool yahay watakun walicaqibihi sidoo kale ciddii dhaxalkiisala ayaa qaadan bacda mawtihi markuu geeriyoodo maxaa yeelay dee nebigu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi alcumra jaaizat cumradu way socotay way fushay saasay ku fulaysa lafdi kale waxa uu ahaa war xoolihiina haysta xoolihiina haysta oo maaragtay iskaga fasaadina bixbixin fainahu man acmara cumra fahiya liman ucmiraha xayan wamayitan walicaqibihi qofkii cumro la siiyey isaga ayaa iska leh intuu nool yahay iyo markuu dhintaba oo caqibkiisii ayaa kasii dhexlay oo qaadanay wa qiila waxaa la yihi fiihi qowl aakharu masalada qowl kalaa ku sugan oo ah anahu baailun in caqdigani cumradani aanay asaxaynin maxaa yeelay dee waa hibo muddaysan waa hibo muddaysanoo waxaan ku siiyey intaad nooshahay oo kaley noqonaysa marka intaad nooshahay baan ku siiyey waa muaqat hibaduna waxay ahayd wax markaa dee markaa mudda muddaysnayn oo sida tacliiq u aqbalayn iyaanay taqyiidna u aqbalaynin waa qowl qadiima marka waqiila fiihi qowlun aakharu yani waxaad mudda sheekhu inuu leeyahay waa la sheegay laakiin isagu aanu qawlkaa sugayn ariiq markaa uu daciifinayo iyuu ka dhigaya lakin qawlkani waa majzuum bihi waa waa qawl jira oo qadiim ah qawl jira oo qadiima ah, weeyi tawjihiisana waan sheegay wa qiila waxaa kaloo la yidhi ariiq saddexaad buu ka dhigay fiihi qawlun aakharu qowl kale ayaa ku jiro oo annahu yasixu caqdigani wuu asaxayaa buu leeyahay wa takuunu lilmucmari kii la cimri siiyey baa yeelan fii xayaatihi intuu nool yahay faidaa maata hadduu dhinto rajacat ila lmucmiri kii bixiyey iyay usoo noqoni aw ilaa warahatihi ama dhexlayaashiisii in kaana qad maata hadduu isagu dhintay qawlkana waa qowl kaloo qadiim oo jira wey qowl saddexaad oo qadiim ah laakiin duruqda qaar unbaa sugaya sida sheekhu waa waqiila u yihi duruqda qaar iyunbaa oo labaad way ansaxaysaa maxaa yeelay de waaba kan nabigu yhi alcumra jaa haddaba markay asaxdo de waa inay qaabkeedii u asaxdo bu leyo qaabkii loo sheegay le ninkani daa-inkaagamuu dhigine ha soo noqoto lakin waxaa loo daliishaday axaadiista kale ayaa lagu celiyayo alcumra jaa-izatun inuu nabigu alayhi الsalaatu wasalaam yihi wuxuu yihi wain qaala hadduu yidhaahdo jacaltuhaa laka xayaataka intaad nooshahay baan kuu yeelay faidaa midta haddaad dhimato rajacat ilaya way iisoo noqonaysa waan ku cumri siiyey acmartuka faidaa mutta rajacat marka waa saddex suuro ayay cumradu leedahay inuu yidhaho acmartuka acmartukahaa walicaqibika min bacdik oo caqibkiina uu raaciyo waa suuradii hore khilaaf kuma jiro iyo inuu yidhahdo acmartukahaa waxaan ku cumri siiyey ama jacaltuha fi xayaatika bes usaa ku aamuso waa suuradii ka soo baxnay suurada saddexaad waa maxay inuu yidhaahdo acmartuka faidaa mutta rajacat ilay oo shardiga inuu sii raaciyo waan ku cimri siiyey markaad dhimato way igu soo noqonaysaa wuxuu yihi tani haddaba baطlat fi axadi wajhayni nusakda badankii saas iyo markaa wajhayn ku qoran nusakda qaarna qawleyn baa ku qoran sida sharaxaaniga i saaran yahay iyo ta sidoo kale kifaayatunabi haltaabacani uu saaran yahay iyo waa saas wasaxa waa asaxayaa fi laakhiri wejiga kale oo watarjicu ilayhi way u noqoni bacda mowti markii u dhinto labadaasunbuu sheegay laba weji buu sheeku halkan sheegay xaqiiq ahaan laakiin waa qawleyn laleeyihi oo waxaad moodaa nusakdan qawleynka qoraya inay tacdiil lagu sameeyey wajahin mahay waa qawleyn qawleynka waxa weeye waa qawleynkii imika halkan uu ka soo baxay labada qawle mid walba oo qiila fiihi qawlun labadii qowl bay ukala noqonayaan oo waqiila fiihi qawl aakaru anahu bailun balat fi axad qawleyn wey waqiila fiihi qawl aakar anahu yasixu watakunu lilmucmari fi xayaatina waa qowlkan labaadu sheegay marka maxaa meesha ka maqan jadiidkii halkaa hore uu kusoo sheegay laba qadiim bay ahaayeen qowlkii jadiidka ee halkaa muctamadka ah ee watakun lahu fi xayaati walicaqibihi min bacdi mowtihi wixii iyada kasoo baxayay baa meeshan ka maqano kaygana waabu ii daba dhigayaa waqiila tasixu walaa tarjicu marka jadiidkii lagu bineeyo way asaxaysaa soona noqon mayso way asaxaysaayo soo noqon mayso maxaa yeelay nabiga alayhi isalaatu wasalaam baa socodsiiyey oo alcumra jaa-izatu yihi kol haddaad sidaa ubixisay haysta baa laydin xooliy hadaa haysan weydaan man amara cumra faya liman cumiraha xaya wamayita markaa iyada naskaasaa kusoo arooray shuruudihii cumrada eh, ama hibada waxbay khilaafsan tahay laakiin haddana waa la socodsiiyeyo xadiidka yaa lagu socodsiinayo wain qaala hadduu ihahdo arqabtuka haadihi daara daartan ayaan ruqba ahaan kuu siiyey fain mutta qabli haddaad iga hor dhimato caadat ilaya way ii soo noqon wain midta qa wain midtu qablaka haddaan kaa hor dhintana istaqarat laka way kuu sugnaan saxa buu yihi way asixi wayakuunu xukmuhu xukma alcumraa xukunkiisuna xukunkii cumrada ayuunbay noqonayna iminka kasoo mara baxayni tanna ruqbaa baa la idhahdaa ruqbaa waxaa laga keenay ruquubki ruquubku waa ilaalinta marka waa la isfiirsanaya keennii hor dhinta iyay ka wareegeysaa wey waan ku siiyey intaad nooshahay haddaad iga hor dhimato adaale haddaan ka hor dhintana anaale markaa ruqba baa la yidhaahdaa waa isfiirsi waa la isfiirsanaya iyadana wuxuu ku yuri sheekhu way asaxaysaa buu yihi la xukunkii cumrada dee markaa qawleynkii baa gelaya in markaa qaabkaa udhigay ahayd yani qawleynkii ayaa gelay marka xukunkii cumrada ay tahay cumrada dee markii shardigan oo kale uu ku xidhnaa waa kii sheekhu qawleyn ama wajahan ku sheegay halkana khilaafkii baa ku jiray qadiimkii iyo jadiidkii marka cala ljadiidi way soconaysaayo iyadana xadiidkii baa soo reebayo faman urqiba shayئa fahiya lahu xayaatahu wamamaatahu qofkii ruqba ahaan wax loo siiyo isagaa iskale uu nabigu alayhi الsalaatu wasalaam sida asxaabu sunanka qaarkood ay warinayaan wuxuu yihi sheekhu walaa yasixu shayء min alhibaati hibaadka wax kamid midihii ah kuma asaxo ilaa biliijaabi waalqabuul iijaab iyo qabuul bay hibadu u baahan tahay waan ku siiyey iyo waan aqbalay waa markaanay sadaqada ahayn iyo hadiyada baa lai iyo hadiyaddii iyagu waxba ijaab iyo qabuul miskiinkii markaad soo yaad agmarteed intaad jeebka kasoo saarto in aad u dhiibto waan ku siiyey uma baahan waan ku siiyey uma baahan inaad ugu rido isna u iska qaato yaa ku filan hadiyadiina waa saas oo kale baa la yidhi marka iyaga qariina qawiya meeshii taal laakiin w hibadii caadigeeda labadaa midna aan ahayn qarin aad qof u dhiibtay dee ma noqonayo hibo ma noqonayo hadduu kaleeto wadigii isiiyey waan ku siiyey miyaan ku idhi me imaad odhanin khalaas mari markaa markaanay hadiyad ahayn meel lagaaga keenay ama aanay sadaqad ahayn waxay ubaahan tahay lafdi bay ubaahan tahay hadal bay ubaahan tahay udhiibid keliya ma soconayso wuxuu yihi walaa yumlaku lmaalu fiihi hibada haddaba wixii lagu hibeeye lama milkiyo ilaa bilqabdi ilaa aad la wareegto oo lagugu wareejiyo walaa yasixu lqabdu la wareegiduna asixi mayso ilaa biidni lwaahibi kii hibeeyeyoo kuu ogolaaday inaad qaadata mooyaane hibadu qabdi la-aan ma laasimto maxaa yeelay sanad saxiixa waxaa abubakr sidiiq radia allahu anhu kaga sugan inuu caaisha radia allahu tacaala canha siiyey jadaada cishriina wasqa min maalihi bilgaaba labaatan wasqi wasqigiiba waxa weeye awrqaad bay malaha dawaadadu ku sheegi jireen waa lixdan saac labaatan wasqi ayuu ka siiyey beertiisa inay markaa yani waa midhhi midhihii uga soo go-ay may goosan radia allahu canha kadib markii markaan abubakar uu xanuunsaday oo marad wafaadkii uu hayey ayuu u yeedhayo markaasuu yihi dee waan ku siiyey haddaad qaadan lahayd adaa yeelan lahaa haddaad goosan lahayd ood la wareegi lahayd adaa yeelan lahaa laakiin dee lamaad wareegin maantana dee waa xoolo dhaxalaysaa ku noqonayaan haddaad saa imika markaa saa ku dhinto xoolo dhaxala ayay noqonayaan marka halkaa maxaa laga qaatay dee in marka waxa weeye qabdi la-aan imika caaisha maxaa ka dhinaydu ilan waa la siiyey iyo waa aqbashay waxa un dhinay inay la wareegto qabdigii un baa ka maqnaa markaa sidoo kale waxaa la loo dariishaday xadiis nebigu alayhi salaatu wasalaam hadiyadu u diray najaashi isku joog iyo wiqyado cadala ayaa nebigu alayhi الsalaatu wasalaam uu soo diray najaashi kadib uu nebigu waxa uu yihi ba inii qad ahdaytu ilى الnajaashiyi xullata waawaaqiya min miskin walaa ara الnajaashiya ilaa qad maat walaa araa walaa uraa hadiyati ila marduuda waxaa ii muuqata buu yii nabig ala waaan uma arko najaashi inuu dhintay mooyaane wax kale hadiyaddaydina in la soo celinayo iyun baan filayaa deetna wu fain rudat calaya fahiya laki ama maaratay nacam waxa uu markaa odhanayaa markaa markaa waxa weeye hadday soo noqoto adiga ayaa yeelan deetana wakana kamaa qaala rasul l slam siduu nabigu sheegay bay noqotayoo waa markaa la soo celiyey deetana nabigu ala sala slaam dumarkiisi iyo mid wax ka sii uma salamo oo de markaa nabigu guursado hadalkan uu kulahaa umu salama iyo hadalkan uu kulahaa haday soo noqoto waad yeelanaysaa marka iyadiina waxbuu ka siiyey marka haddii dee maarata hadiyadu ay ama hibadu ay bixin keliya ku laazimayso umay soo noqoteen nabiga aleyhi isalaatu wasalaam lakin wataa usoo noqotay ayuu soo ceshay waaya haddaba qabdigii wuxuu u baahan yahay idan hadduu kala waa ku siiyey alaabtaa isnagu haye yidhaahdo ood waxoogaa iska sheekaysataan ha iska qaadin adigu haye ma qaataadhe wixii aad isiisay ma la wareegaa haye la wareeg ilan dhici karta inuu isbedeley maadaama ay dhici karayso inuu isbedelo markii u waan ku siiyey dii uu ku yiraahdo ma qaataayo ma la wareega haye qabdooyo la wareeg bad idan buu baahany wuxuu yihi fain wahaba minhu shay fi fii hadduu qofka uhibeeyo wahaba minhu wahaba lahu bay qur-aanka ugu jirtaa fahab lii min ladunka oo lam baa lagu gudbiyaa laakiin fuqahadu waxaa caan ka ah inay min ku gudbiyaan lakiin saasaad ula haysanaysaayo markay wahaba minhu yihahdaan wahaba lahu bay ujeedaan fain wahaba minhu shaycan haddii uu wax u hibeeyo fii yadihi uu marka horeba kani gacanta ku hayay aw rahanahu cidaw ama u rahmo lam yasixa alqabdu qabdigii asixi maayo xataa ya'dana fiihi ilaa uu u idmo oo wayamdiya zamaanun waqti uu dhammaado yata-ataa fiihi lqabdu qabdigii uu suuroobayo waqiila waxaa la yidhi fi rahni laa yasixu ilaa biidnin rahanka markay masaladu joogto idan la-aan qabdigii asixi maayo wafi lhibati laakiin hibe markay joogto yasixu min gayri idnin idni uma baahna waqiila waxaa la yihi fiihimaa qowlaani laba qowl baa ku sugan binaqli watakriij rahan buu inoo keenay meeshi rahanka hore inuu usoo marnay rahanku goormuu laazimi jiray bacda alqabdi saba hibadana waynaga imika soo sheegnay iyaduna waxay laazimtaa bacda alqabdi soo maha labadii midolba qabdi buu ubahan yahay si u laazima qabdigana waynaga idan buu ubaahan yahay haddaba imaam shaafici baa nusuustiisi waxaa lagu arkay ila qofkii mararka qaarkood waxaad u rahmaysaa wax marka horeba hayey alaabuu ku hayey iyaad leedahay rahan ahaan imika uhayso iyo haye rahankii dee qabdi buu u baahan yahay qabdigiina idan buu u baahan yahay marka naskii imaamka halkaa markuu rahanka marayey wuxuu sheegay in horta idan idnun fi lqabdi qabdigii in idan uu baahan yahay idankaa kadib haddana la fiirinayo wakti alaabtii inta loo taga la qabdoon karo in loo tagaa khasab maaha laakiin wakti ku filan ila alaabtii meel kale taala guriga u taala qofkan inuu gurigii ku tegi karo oo uu ku qabdoon karo waktigaasi markuu dhamaado ayaa laleeya alaabtii maqbuud bay noqotay wax la qabdooday bay noqotay saasaanu caqdigii ku laasimay raankaa hibada markuu marayey qofka haddii loo hibeeyo wax uu haysto wax uu isagu haysto haddii loo hibeeyo ma uu sheegin sheekhu in markaa qabdi ay u baahanta id id idan qabdi in loo baahan yahayo markaa kadibna markaa dee waktigii la xisaabinayo marka asxaabtii waxay isku khilaafeen rahanka iyo hibada labadaba mid loo qabduba u baahnaaye ma labada masalaa kala duwan mise imaamka iyo ijtihaadkiisu iskhilaafsan yahay marka waa wixii naqliga iyo takhriijka la odhanayay dariiqada markaa uu sheekhu inoo horreysiiyey isagu wuxuu ina yihi labada mid waliba wuu u baahan yahay waxba laba qawlna meesha kuma jiraan laba qawlna meesha kuma jiraan mid waliba idan buu u baahan yahay idankaa kadibna waa in waktigii lagu qabdoon lahaa la helo maxaa yeelay qabdi baa shardi ahaa qabdigii de maanta wixii waa maqbuud wixii gacantaaba qofka ku haya de gurigiisa u yaalaaba marka qabdi xaqiiqiya lama lama shardin karo waxaynu markaa shardiyaynaa qabdigii marka waxa weeye eh, waktigii uu qabdiga xaqiiqigii ku xasilayey waktigii uu qabdiga xaqiiqi ku xasilayey iyuunbaa la shardiyayaa bay yidhahdeen dariiq labaad baale may waxba shardiyo meyshan ma jiro kol hadduu waxaan qofku hayey isagiiyo haye aad tidhi waan kuu raamay waxba idan uma baahno waad u hibeysay wixii marka horeba isagu gacanta ku haystay waad u hibeysay waxba qabdo uma baahno eh, idin qabdo waxba uma baahno qabdigiina de waaba xaasilma ariiqada saddexaad naqli iyo takriij bay samaynaysaa marka ariiqan laba ariiqii hore mid walba waxaad moodaa waxaa ku sugan ihmaal ay markaa ihmaalinayo afwan ariiq ariiqa uhoreeya ariiqa uhoreeya waxaa ku sugan qawlkii imaamku uu hibada ku sheegay oo la ihmaaliyey oon lagu soo hadal qaadin lakin dariiqa labaad malaas waxaan u sharlaxay isagana inu cagsiga yahay cagsiga maaha wuxuu kala qaadaya dariiqa labaad rahninkii iyo iyo hibadii o wii taqriirunasayka ayna ohan jirnay rahnigi iyo hibadii bu kala qaadaya dariiqa labaad oo waa taqriiru nasaynki in la yidhahdo rahankana waa sidaa u sheegay oo idan buu u baahan yahay hibaduna waa sidaa u oo idan uma baahna farqiguna waxa weeye dee hibadu way ka xoog badan tahay raanti ilan raanti alaabtii o dhan ba ma wareejinayside wuxuu u yar haysanayaa un xaqiisi laakin de adigaa le hibadu laakiin wax wixiiba wareejiyay way ka xoog badan tahay marka iyadu idan uma baahna iyuu dariiqaa labaad leeyahayo labadiibuu kala farqinaya dariiqa saddexaad bay markaa rajaxayaano naqliga iyo takriijka waxay labada masle waa isku mid imaamka ijtihaadkiisa iskhilaafae labada qowlba way jirayaan masalada mid walba laba qowl baa ku sugan mid walbana waxaa rajaxan in idnigii loo baahan yahay in idnigii loo baahan yahay ayaa mar walbana la rajaxayaa wuxuu yihi wain maata alwaahibu hibeeyihii hadduu dhinto qabla alqabdi iyadoo wixii lala wareegin qaamal alwaarisu dhaxlihiisa ayaa joogsanaya maqaamahu booskiisii deetana in shaa aqbada hadduu doono wuu wareeji wain shaa lam yuqbid hadduu doono wareejin maayo wixii la hibeeyey hibeeyey hadduu dhinto dee dhaxlayaashiisii unbaa booskiisii jooga hadday wareejiyaan oy dee socodsiiyaanna waasa sax hadday wareejin waayaanna oy ku noqd maarata ka noqdaan oy ka noqon karaan waqiila qiil baa la yanfasiku lcaqdu caqdiguba wuu fasakmayaa maxaa yeelay hibadu qabla alqabdi waa caqdun jaa-is cuquudda jaa-iska ihina tanfasiku bimowti alcaaqid saynu hore usoo marnay soo maha ah, laakin waxaa laleeyahay maya halkani saas ma aha waa caqdi jaa-isa waa sax qabla alqabdi laakinahu ya-uulu ila lusuum xaggii lusuumku usii socda cuquudda ku fasakhanta mowdku waa caqdiga jaa-iska ah xaalan wa ma-aalan lakin alcaqd aladi ya-uulu ila lusuum sidii caqdiga laasimkaa ayuu noqonayaa fasakmi maayo wain wahaba labo aabo hadduu hibeeyo aw iluma ama hooyadu aw abuuhuma ama aabayaashood aw jaduhuma ama awowyaashood ama ayeyaashood iyaguna waa lamid une shay-an wax hadday hibeeyaan lilwaladi ilmihii markaa faracooda ah wa aqbadahu markaa weliba hadana u gacan geliyo oo iqbaadiyo wareejiyo jaaza lahu waxaa u banaan waalidkii an yarjica fiihi inuu ku noqdo wain tasadaqa caley hadduu sadaqaysto falmansuusu hadduu ku sadaqaystay falmansuusu naska shaafici siduu yahay wa ana lahu an yarjica inuu ku laaban karo waqiila waxaa la yihi laa yarjicu maya kuma laaban karo wain zaada almawhuubu wixii uu hibeeyey hadduu kordhay ziyaadatan mutamayizatan ziyaado soocan kelwelada sida maaragtay wax ay dhasho neefka dhalay oo kale la hibeeyey wahamarati midhihii geedka rajaca fiihi asalkii unbuu ku noqon duuna ziyaadati ziyaadada ku noqon maayo fain aflasa lmawhuubu lahu ilmihii la siiyey hadduu muflis noqdu cayroobo oo waxujira caleyhi la xayiro alaabtii laakiin weli gacanta ku hayo faqad qiila yarjicu aabbihii wuu ku noqon waa la yidhi waqiila laa yarjicu kuma noqon karana waa la yidhi wain kaataba lmawhuuba hadduu inankii maaragtay uu caqdu kitaabo la gala addoonkii loo hibeeyey aw rahanahu ama wixii loo hibeeyey uu rahmo lam yarjic fii aabbihii iyo waalidkii ku noqon maayo xataa tanfasikha alkitaabatu ilaa caqdigaa kitaabada u fasakhmo wayanfaka rahnu rahankuna uu markaa soo furmo wain baacahu hadduu iibiyo waladkii aw wahabahu ama uu hibeeyaba lam yarjic fi lxaali isla imika kuma laaban kara waalidkii waqiila waxaa la yihi in wahaba miman yamliku lwaahibu rujuuca fii hibatihi hadduu uhibeeyey suurada hibada hadduu u hibeeyey waladku cid uu isaguna kasoo ceshan karo in cid buu uhibeeyey ymlikulwaahibu waahib kan labaad ee mawhuubka markii hore ahaa ama waxaa tiahdaaba waahibkii hore laftiisu waahibkii hore laftiisu cid uu milkiyo alrujuuca fii hibatihi inuu markaa wixii uu isagu uhibeeye kala noqdo jaaza lahu way u banaan tahay an yarjica calayhi isaguna inuu toosun ugu noqdo fain caada almabiicu wixii la iibiyey soo noqdo aw ilmawhuub ama wixii la hibeeyey faqad qiila waxaa la yihi laa yarjicu kuma noqon karo waqiila waxaa la yihi yarjicu may ku noqon karaana waalid wain waia alwaahibu waalidkii waahibka ah haddii uu waiyaba aljaariyata almawhuubata addoontii uu inankiisa siiyey hadii uu u tago kaana dalika rujuucan ficilkaasi rujuuc buu noqonayaa baa la yihi waqiila waxaa kale oo la yihi laa yakunu rujuucan rujuuc noqon maayo halkan wuxuu sheeku ka warramaya inagii nihi hibadu bacda alqabdi way laazimaysaa <clears throat> waxaanay noqonaysaa laazim min aarafayn dhinaca waahibka iyo dhinaca mawhuublahuga hibeeyaha iyo loo hibeeyahaba laazim bay ka noqonaysaa midna kama noqon karo markii wixii lala kala wareego midna ma odhan karo waan iska daayi kana ma ohan karo waan iska daayi kana ma ohan karo waan soo ceshay waan iska daay wa la hahda ma jirto haddaad doonaysa inaad marka dib uhibeyso waxaad tiraa dib baan kuugu hibeeyey hadduu kaa yeeriya kaa yeer haduu kaa diin kaa diiy lakin hibe cusub unbay noqonaysa tii horan iska daayay ma noqonayso waxaa laga soo reebayaa haddaba hibatulwaalidi liwaladihi waalidku wixii uu hibeeyo waladkiisa oo dee nas baa ku soo arooray marka taasi waa laazimatun min jihati lmawhuubi lahu xagga mawhuub lahuga cidda loo hibeeyey oo waladkiiya laazim bay ka tahay jaa-izatun min qibali lwaahib xagga laakiin waahibka jaa-izun bay ka tahay laazim ma noqonayso oo xadiidkii saxiixa ahaa iyaa waxa uu nabigu alayhi الsalaatu wasalaam uu yihi laa yaxilu lirajuli an yucطiya alcaطiyata fayarjica fiiha ila اlwaalida fi ma yucطii waladahu lafdi kale laa yarjicu fii hibatihi ila lwaalidu min waladihi waalidka unbaa weladkiisa kaga noqon kara qofna wixii uu hibeeyey kuma noqdo waalidka unbaa wixii weladkiisa uhibeeyey ku noqdo marka alwaalid de waa cibaaro horta aabihii way ku dhawoobaysaa hooyadiina way ku dhawoobi kartaa waalida iyo de waalid ayay kala noqonayaan laakin de marka la taqliibinayo labadiiba waalid unbaa la odhanaya waata alwaalideyn lagu tasniyeeyo awowgii iyo kuwaasoo dhamina waa waalidun baa lilo soo gelayaan awowgii iyo ayeeyadii iyo waxaasoo dhami <clears throat> haddaba wixii ay u hibeeyeen cid faracoodiiya way kaga noqon karaan halkiibaa haddaba tafaariic laga sii gelaya oo hadday sadaqa ahayd ka waran qiil baa wuxuu leeyahy hadday sadaqa ahaan u siiyo kuma noqon karo sababtu waa maxay dee sadaqada hawaab baa lagu doonayay hawaabkii aakhiro hawaabkii aakhirana waa loo qoray iyadoo hawaabkii aakhiro loo qoray haddii uu haddana soo ceshado de markaa waxay noqonaysaa inuu sawaabkii isla helo iyo wixii uu sawaabku labadiiba isla qaato markaa maadaama sadaqada maqsuudkeedu ahaa sawaab alaakhira iyada kuma noqon karo ayay markaa qiilkaasi uleeyahay laakiin sida muctamedka uu ku noqon kara xadiidka cumuumkiisa ayaanay soo gelaysaa waxaa laga warramay oo kale dheeftii mawhuubka waxaan la bixiyey haddii uu tarmay tarankii miyuu soo raacaya mise soo raaci maayo soo raaci maayo tarankii ma soo raacayo geedki hadduu midh dhalay midhahii soo raaci maayan haddii ay maarata neef xoolaa u ahaa uu tarmay tarankaasi weladkiibu uhadhaya waxaa lagu noqonayaa keliya waa asalkii un maxaa yel taasaad hibaysa <clears throat> waxau intaa uga sii gudbay haddii ay xuquuq kale ku tacalluqdo xuquuq kale hadday ku tacalluqdo ma ku noqonayaa waalidkii mise ku noqon maayo xuquuqda ku tacalluqaysa maxay noqon kartaa in inta dayn lagu yeeshay ilmihii xayiraad laga saaray xoolihiisi xoolihii xayiraadda laga saaran waxaa kamid ah hashi adigoo aada siisay ma ka soo ceshan kartaa qiil baa wuxuu ley ha licumuum alxadiid xadiidka cumuumkiisii iyuu haystaayo waa la soo ceshan karaa buu ley laakin muctamadku wuxuu ley meel lama soo ceshan karo maxaa yeelay maanta haddii waa la soo ceshanayaa la yidhaahdo dad kale xuquuqdoodii baa meeshan ku tacalluqday dadkii ninkan daynta ku lahaa waxyaalaha eeganayaan bu ay hashi ka mid tahay marka iyagiibaad markaa eh, xaqoodiibaa ku tacaluqay waxaan axyaaraadda loo saaray waa iyaga dartood marka adigu maanta daraf saddexaad meeshii soo galay xaaquumeelyihiin waaya waxaa taa kuula mida haddii la rahmo hashii oo rahman iyo waalidka noqdoona inuu ku noqdo kuma noqon kartid baa laleeyahy waayo daraf saddexaad baa meesha soo galay ama addoon baa waxaan u hibeeyeyo oo caqdu kitaabo galay oo uu yihi markaad lacagta intaas iska bixisaad xoroobaysaa iyo waalidkii doonaya inuu ku noqdo waxaa le may caqdi laazim min jihati lwalad ah, ayuu ku jiraa maadaama caqdi laazim min jihati lwalada ku jiro ninkani xornimo ayaa usoo muuqata marka haddaad imika kala soo noqotana xornimadii soo muuqataad meesha ka saareysa ee uu markaa xaqa ulahaa markaa adoonkii baa maanta xaq leh oo dee daraf saddexaada ah, labadiinuba wax kale la kala noqonay laakiin maanta adoonkii laftiisiibaa xaq yeeshay oo daraf saddexaad oo labadiini aan ahayna lama soo cesho karo ilaa iyo kitaabadii meesha ka baxayso hadduu iibiyey uu cid kaleba u iibiyey waa saas oo kale dee cid kalaaba haysata xagad kaga noqoni hadduu cid kale u hibeeyey waa saas oo kale qiil baa wuxuu soo reebayaa inankaaga wixii aada u hibeysay hadduu inankaaguna inankiisa usii hibeeyo inankiisi isaguna u sii hibeeyey qiil baa wuxuu leeyahy toos un baad uga soo qaadan karta sababtoo ah marka horeba haddaad adigu kaa u hibeyn lahayd soo toosun golmaad wareegteen ilan waa faracaagii un isagube maadaama uu faracaagii uun yahayo aad awood u lahayd inaad isagaba waxaa siisa aad toos uga soo qaadato waxba dhex marka ay kan sii dhex martay mushkilad ma keenaya buu leeyahy toos uga qaado laakiin muctamadku wuxuu leeyahy maya hibada weladka usoo aroortay waalidka usoo arortay ila alwaalida fi ma yucطii waladahu wixii waladkiisa uu siiyey adu kaa maad siin de kanaad siisay adu kiina maanta milkigiisa waba kuma jiraan markaa ma soo kama qaadan karti haddii wixii uu iibiyey ama uu hibeeyey dib isagii loogu soo celiyo haddii dib isagii loogu soo celiyo adigu markaa ma ka qaadan karta adigii waalidka ah ila waa kan soo noqdeen halkaas qaacidadii azaa'il alcaaid iyaa markaa imanaysa azaa'il alcaaid hal huwa kaladi lam yazul aw kaladi lam yacud wixii baxay ee haddana soo noqday ma waxaan soo noqon baa laga soo qaadaya mise waxaan marka horeba bixin baa laga soo qaaday jul furuucna maxaynu rajeexi jirnay ya wa lam yacud izaa'ilu fi juli lfuruuci in yacud faltacrifi so saas ma lam yacud wax aan soo noqon oo kalaa laga soo qaadaya furuucda badankeeda marka imika halkan oo kale ya wax markaa waxa weeyaan aan wakaladi lam yazul izaa'ilu saasaynu jul furuca ka dhigna wakaladi lam yazul izaa'ilu fi juli lfuruuci nacam wakaladi lam yazul izaa'ilu fi juli lfuruuc in yacud faltacrifi saasay qaacidadu ahay jul lfuruuc waa sidaa laakin halkan waa muqaabil julilfuruuci wey marka halkan waxaynu ka soo qaadaynaa kaladi lam yacud bayn muctamadka ka soo qaadayn wax aan soo noqon oo kale waa masaladan iyo masalada mufliska iyo masaa'il fi lankixa walictaaq ayaa waxaa laga soo qaadaya waxaan soo noqon marka ilmihii kama soo ceshan kartid wixii uu iibiya aduu dib soo iibsado wuxuu hibeeyey dib soo iibsado adigu kalema noqon karti maxaa yeelay iminka milkigan iyo lahaanshaha sugani waa lahaansho cusub oo aan kii hore ahay adigu kaagii hor maad xaq ulahay mufliskeena saasuu ahaa cayntii aad ka iibisay haddii inta milkigiisa ka baxda ay soo noqoto kadibna la xayiro kuma noqon karaysid masaail kalena insha allahu taala waxay nogu doontaa nikaaxa iyo citaaqa laakin masaaishii kale iyaa kaladii lam yazul laga dhigay waaya wuxuu yihi wain waطa aljaariyata eh, almawhubata kana dalika rujuuca rujuuci haddaba muxuu ku xasilaya ku noqoshadii uu waalidku ku noqonayey wixii uu hibeeyey muxuu ku xasilaya qowl wuu ku xasilaya waan ku noqday hadduu yidhaahdo waa caadi waan ceshaday waa sax laakiin ficil miyuu ku xasilaya ficil ficilka muu noqonayaa addoon ba hadday inuu galmoodo kale maala sida tusaalaha ka dhigay ama hashii uu ku siiyey uu hadduu iibiyeba isagii o dhan ba waan ku noqdo iyuu boqolo kale ku yidhi war ka waran wallahi hal fiican dee kunba kaa siiyaa un bu ha iga sii waaba kaa siiye bu isagii o waan ku noqday iyuu buu iibiyey marka waa ficil soo ficil buu sameeyey ficiladan uu samaynayo miyaa rujuucii ku xasilayaa wajhayn baa ku sugan weji wuxuu leeyahay haa wuxuu ka qiyaas qaadanayaa bayca fii zaman اlkhiyaar baa'icu waa kii hadduu cid kale ka iibiyo fasakmayay kii hore marka kana waa la mid buu leeyahy laakiin muctamadku wuxuu leeyahy mee la mid maaha oo halkan qowl mooyaane wax kale waxba ku dhici maayaan sababtuna waxa weeye halkan milkiga inanku waa taam laakiin meeshaas khiyaarulbayc inta uu jiro dee milkigii mushtarigu taam ma oo maarata waa milkigiisii taamahayn saas daraadeed kuma tasarufi karo lakin halkan inanku wuu ku tasarufi karay wuu iibin karay wuu hibeyn karay wuxuu daru ka yeelay wuxuu yihi waman wahaba shaya miman huwa aclaa minhu qofkii qof u hibeeya waman wahaba shay-an shay u hibeeya miman liman qof oo huwa aclaa minhu ka mansab sareeya fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa qowl wuxuu leeyahay laa yalzamhu hawaabu hawaab ma jiro laguma laha iyo maaragtay waxa weeyaan inuu wa wax bixiyo isna wathani ka labaad wuxuu leeyahay yalzamuhu mayna abaalgud yaa lagu leeyahay wa fii qadri hawaabi haddaba abaalgudkaasi intuu leegana leegaanayo aqwaalun aqwaal baa ku sugan axaduhaa midi yahay yusiibuhu wuu abaalgudayaa ilaa an yardaa ilaa uu raalli noqonayo qofkii markaa hibeeyaha ah wathaani ka labaad wuxuu leeyahay yalzamuhu wuu ku laasimayaa hawaabkii yalzamu waxaa laazimaya qadrulmawhuumi waxaan uu hibeeyey qadarki waxaan loo hibeeyey qadarkiisoo kale yani waa qiimihiisii wuxuu yihi whaaliu ka saddexaad yalzamuhu waxaa ku laazimaya buu leeyahay maa yakuunu sawaaban limilihi fi lcaadati caada ahaan qofkan oo kale alaabtan kuu keenay waxa lagu abaaliyo ayaa markaa noqonaya abaalgudkiisii in lam yuhibhu markaynu haddaba kan dambe ku soconno oo ah in abaalgudku uu waajib yahay hadduu abaalkii gudi waayo markii wixii leeya intuu iska qaato inuu iska aamuso waxba aanu isagu ku abaal gudin habata lilwaahibi hibeeyihii waxa u sugnaan alrujuucu fiih inuu wixii hibadiiba ku noqdo hada iisoo celi wa in qulnaa haddaynu nidhaahno laa yalzamuhu hawaab abaalgud ninkan laguma lahaa fasharada deetana uu shardiyo hawaaban majhuulan marka horeba markii uu hibeynayey buu wuxuu waan kuu hibeeyey waxna waan kaa doonaya fasharada hawaaban majhuulan abaalgud aan markaa la la caddaynin oo majhuulo maaragtay muhmala ushee uu shardisto batala caqdigaasi wuu muraya wain sharada hadduu shardisto hawaaban macluuman wa markaa la garanayana uu yidhahdo boqol dollar baan doonaya inaad igu abaaliso intan aan kuu keenay cadalkan yar baan hadiyad ahaan keenay boqol dollar oo abaalgud ah iyaanan ku doonayaa fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan uu asaxayaa iyo ma asaxayo wain qulnaa hadaynu nidhaahno yalzamuhu hawaabu hawaabbaa laazim ah oo fa sharada hawaaban majhuulan uu hawaab majhuula shardiyo jaaza way banaanaan waayo marka horeba saasu ah wain sharada hawaaban macluuman hadduu mid macluuma sheegana fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid uu yahay anahu yabtulu inuu burayo wayakuunu xukmuhu xukma albayci albaaili beyci baailka ahaa iyuu la xukun noqon wahaani ka labaadna anahu yasixu waa inuu ansaxayo wayakuunu xukmuhu xukunkiisuna uu noqonayo xukma albayci saxiixi beycii saxiixa ahaa xukunkiisa wuxuu ku khatimay sheekhu hibadii abaalgud ma laguu leeyahay haddii wax laguu soo hibeeyo dadka wax ku soo hadiyeynaya waa saddex dadka hadiyadda ku keenaya waa saddex qol mid kaa xaalad hooseeya iyo mid kula mida iyo mid kaa sarreeya kii kaa sarreeyay hadduu wax hadiyad kuugu keeno u ku caawinayaa un dee waxba isaga wax hawaabaho ama abaalgudo lagugu leeyay meesha ma mataalo haddana waxba sheegan isagu ama si guud waxaan odhan karnaa hibada labaynu u kala qaadi hibe markii lagu hibeynayey abaalgud baa lagaa rabaa lagu yiri oo lagu sheegay iyo hibe aan waxba laguu sheegin dee tii laguu sheegay waxaa lagu sheegay bay noqonayo labada masalo sheeku ku khatimay iyo baynu xukunkeedana ka qaadan doona laakiin haddii aan waxba laguu sheegin ee wuxuu laguu keenay iyo dadkii saddexdaa u kala baxaya ninkii kaa sarreeyey kaaba xaalad fiicna wuxuu hadduu hadiyad kuu keeno waxa laga soo qaadayan waxba kaa doonin wax lawcuu kugu leeyahay ma jirto abaalguda kii kula midka ahaa hadduu isaguna wax kuu keeno isaga oon waxba isaguna sheeganin isaguna inaanu waxba kaa dooneyn baa laga soo qaaday way fiican tahay adigu inaad u abaalguddo de man sanaca ilaykum macruufa kaafiyuba meesha taalla laakiin wax waajibayo oo uu kugu leeyo waajibi meesha ma yaalo kii laakiin kaa darajo hoose mid iska miskiinahoo had iyo jeer xisaabkaaga iyo waxaaga u baahan iyo intuu wax isku soo yar hagaajiye iyo waxoogaa macawis yar iyo waxbuu kuu keena laga yaabo inaan shan doolarba dhamayn dee waad iska fahmeysaa ninkani kolley maaragtay waxa weeyaan markuu inta yar soo ka hagaajinayo wax fiican ha kugu dhiibu da caadadu waa iska sida caagad yaroo subag ha xariirad iyo waxbuu kuu ama maaratay in yaroo caana ku kuu keena haddaba qofkaasi iyaa mar haddaanu wa waxaynu eegnaa inaan qofkan waxba sheegan oo waxaynu anaa waxba male ila amuu sheegan mise waxaynu eegnaa xaaladda iyo caadada iyo curfiga oo kollay qofkani waxbuu doonayaa waxbaynu waa in wax la siiyaa waajiba baynu markaa laba qowl buu imaamku kuleyahy halkaa imaam shaafici laba qowl buu kuleeyahay qowl wuxuu leeyahay wax alla wax qofkan lagu leeyahay ma jirto maxaa yeelay waa hadiyad hadiyaduna de waa waa majaan waa bilaash ninkana waxbaan rabaa muu odhanin waxbaan ku doonayaa alaabtaydan muu odhan waxba male qawlka labaad wuxuu leeyahy may waa laazim ninkan inaad wax siisaa waa kugu waajib sababtu maxay tahay dee waxa weeye nabigu alay sl l naqbalu hadiyata wanukafiu calayha hadiyadda waanu aqbalnaa waan abaalkeedana waanu gudnaa lakin da lafdigaasi wujuub ma sheegayo xadiid kala isagana soo arorayoo alwaahibu axaqu bihibatihi ma lam yuhab alayha kii wax hadiyeeyey ama wax hibeeyey isagaa u xaqle wixii uu bixiyey ilaa inta looga abaalgudayo marka inuu hib ceshan karo iyuu xadiidkaasina sheegay lakin sanadkiisaa daciifa isaga waxaa kaloo intaa isii raacinayaan alcaada alcaadatu muxakama qaacidadii ahayd aadadu waa mid la xukun siinayo dee ninkani inuu wax doonaya waa la iska garanayaa waa inaad wax siisa waayo haddii haddaba la yidhahdo waxa la siiyo maxaa la siinaya haddii waxa la siiya la yidhahdo waxbaa uwaajibay maxaa uwaajibay saddex wajiba meeshaa ku sugan iyadana waa la siinaya markaad siiso hadduu ku farxo oo markaa raalli noqdo khalaas wax kale kuguma leh laakiin haddii isagoo weli haddaa u yar maaragtay wixii saluugayo ilaa intuu saluugayo waa loo kordhinaya intuu saluugaya waa loo kordhinaya waa loo kordhinaya markuu markaa ku farxee uu ku raali noqdo iyaa waajibkii kaa dhacay inta ka horeysa waajib kaama dhicin xadiis baa la keenay oo nabiga aleyhi الsalaatu wasalaam nin baa usoo hadiyeeyey neef geela nebigu aleyhi الsalaatu wasalaam wuu siiyey hal isaguna neef buu siiyey ku labaad buu siiyey ku saddex ilaa uu lix ka gaadhay isagoo weli haddaa ah saluugay habad neef buu keenay ilaa lix markii dambe nebigii baa loo sheego ninki inu weli haddaa saluugayo tena nabigu alayh salatu salam wuxuu yihi ba xadiiska kusugnayd ina fulana ahdaa ilaya naar ninkaasi neef geelu ii keenay weliba arbaata xadiska qaarkood waxaa ku sugan wahiya naaqati tan uu ii keenay anigaaba lahaa acrifuhaa waan garanayaa kamaa acrifu bacda ahli saan ahalkayga u aqaan dahabad minii yowma sakaabaat maalin bay maalin yani hawldhacaan maalin maalin heblaayo ayay hashani iga tagtay oo iga lumtay taydii buu ii soo celiyo u ii keenay facawadtuhu minhaa bisitti bakaraatin lix neef oo geela oo maaragtay waxa weeyaan bakrigu waa markay qaalm qaalinta weyn tahay ayaan siiyey fadalla saakhitan welina wuu caraysan yahay oo waxa weeye waa saluugaya laqad hamamtu an laa aqbala hadiyata ilaa min qurashiyin aw ansaariyin aw haqafiyin aw dawsiyin marka hadda ninki nin caraabiya buu ahaa dadkaa reer madyoska hawl badan yihin marka waxaaban ku hamiyey buu nabigu leeyahay sida xadiid ku sugan in aanan hadiyad damba aqbalin dad aan garanayo oo dee maaragtay aan dabci aqaano mooyaane sida quraysh iyo ansaar iyo banu thaqiif qoladii reer daaif iyo iyo daws qoladii abu hureyra dadkaan maarata dabci garanaya de maarata hawshoodu iska sahlan tahay mooyaane cid kaleba aanan hadiyad ka aqbalin ayaan eh, ayaan ku hami marka xadiidkaasi wuxu tusina qofki in loo wadayo ilaa iyo inta uu dee ka raali noqonay weji labaad iyaa wuxuu leeyahay may waa qadru lmawhuub wixii isagu uu bixiyey unbaa loo qiimeynaya wax kaloo kugu waajibi karaa dee ma jiro ka dhigayan hadii lagu socdo qowlkan dambe qofkan ku mutaystay waa wixii isagu keenay waxna muu cayimanin dee sidii maaragtay waxyaalihii kaleba waxyaalihii mutlafaadka ahaaba waa tii laga bixin jiray un qiimaheedu la bixin jiray tanna waa sidii oo kale qowlka saddexaad wuxuu leeyahay caadadaa la raacaya ilan waxaan sawaabkan gebigiisuba waa sawaab caado ku waajibay markaa caadada la raaciyo qofkan xariiradaasoo kale ku keena subaga ah caada ahaan maxaa la siiyaabaa la odhan marka wiii laysaga jeedin jiray caada ahaan iyaa u waajibo buu kaasina leeyahay taa markaynu ku soconna haddaba haddaad wax sii weydo de waxaa xaq u yeelanayaa inuu kaala noqdo wixiisi laakiin qowlka muctamadkii de waa sidii hore inaan qofkan waxba kugu lahayn waayo wuxuu markaa intaa kadib uu musanifku u gudbay kii wax sheegtay ee yihi waxbaan rabaa laba mid buu noqon inuu wax cayimo sheegtu yidhaahdo alaabta yar baan kuu keenay boqol dollarna waan kaa doonay waa abaalguda iyo inuu yidhaahdo uun xariiradan aan kuu keenay subaga ah dee abaal mar abaal maaragtay marin fiicanna waan kaa doonaya markaa midna wax cayiman buu sheegtay midna wax muhmalahoo aanu magacaabin iyuu sheegtay labadaasi hibadoodu ma ansaxaysaa mise ma ansaxayso waxaynu ku dhisaynaa sideedaba hibadu ma abaalgud bay keensan jirtay mise may keensan jirin labadiiba shaquu kugu dhisay haddaynu ku soconno inaanay abaalgud lahayn waajiba waa qowlkeennii muctamadka ahaa kan abaalgudka sheegay hadduu abaalgud majhuula oo aan la garan cayinayn sheegay waa baatil qowlan waaxida khilaaf la gelin maayo sababtoo ah dee hibadu bedel may lahayn haddana bedelkii uu sheegay waa bedel muhmala haddaynu iib ka dhigi lahayn marka dee iibkuna wax muhmala kuma ansixi jirin markaa wax baatil ay noqonaysa hadduu laakiin wax magacaawdo uu yidhaahdo boqol dollar baanan ku doonaya oo abaalguda markaasay laba qowl imanayaano qowl odhanaya hibadu bilaa bedel bay ahaydo waa baatil iyo qowl odhanaya waana ka muctamadka ahe mayane bayc ahaan baynu ansixinaynaayo alcibraة bاlmacnaa baynu halkan qaadanaynaayo wاlkhulfu fi اlcuquudi hal lilmacnaa nanduru fi اlaxkaami aw lilmabna macnahaynu eegna mise mabnahaynu eegeynaa khilaafkii baa ku jira oo qowleyn kale ay noqonayaan marka in xagga macnaha la eega ayaa halkan rajaxa masalada taas waa mid haddaynu ku tawjiihino qowlkii labaadee ahaa eh, yalzamuhu hawaab hawaabbaa laazimaya haddaynu ku soconno arrintu waa cagsi cagsi bay noqonaysa ilan sawaabka laazimay muxuu ahaa ma sawaab majhuula wa mise sawaab macluuma sawaab majhuula laazimi jiray marka haddii uu imikana yidhahdo waxna waan doonayaa dee nin sidii caadiga ahayd wixii sideedaba caqdigu uu keensan jiray uu nin shago muqtadal caqdigu nin ku hadlay buu noqonaya hadduu yidhahdo intan aan kuu keenay abaalgudna waan doonayaa waan waxba sheegin dee markiisa horeba caqdigani abaalgud aan cayinayn iyuu waajibin jiray markaa muqtadalcaqdigii u nin waafaqsan shardigiisu waafaqsan yahay ayuu noqonaya waxba loo raaci maayo waa caadi caqdigu waa asaxayaa abaalgudkiisina uu yeelanaya oo saddexdii weji gelaya hadduu laakiin wax cayiman sheegto intan aan boqol dollarna waan doonayaa buu yihi markaasay isaga qowleyn ay gelayaan ma ansaxayaa mise asixi maayo soo arki maysi deetana hadii la yidhahdo ma ansaxayo waxa loo ansixin waaye dee hibana wuu sheegay waxna wuu cayintay cayimaaddan iyo waxyaalahan axkaamtii baycay ahayd markaa waa caqdi xaggii horena ka hiba ah xaggii dambena ka bayca buu noqonayaayo mutanaaqida deetana waa la radinayaa bay yidhaahdeen laakiin haddaynu kaalisa ku soconno waxaa rajaxmaysa in caqdigii uu ansaxayo oo aanay taasi dhib ku keenin haddii aynu dhahno caqdigaasi ma ansixin xukmu xukmu lbayc lbail bayci bailkaaba lamid noqon haddaynu dhahno wa asaxayna waa labada dhinacba wuxuu noqon xukmu albeyc الصaxiix baab lwasiyati wasiyada baabkeedii buu yihi <clears throat> waxaynu ka soo baxnay hadda hibadii oo waxay tamliik fi lxayaa noloshaa qofka waxaan lagu siinayay wasiyadu waa qofkii oo loo dardaarmayo wax yacni marka aan dhinto kadib buu wixii qaadanayaa wey haddaba wasiyada iyo dardaaranku laba qaybood bay u kala baxdaa wasiya iyo wisaaya fuqahadu ay ukala ku kala magacaabaan wasiyadu waa in qof loo dardaarmo shay uu qaadanayo geerida kadib ama wax markaa uu manafacsanayo geerida kadib waa wax loo dardaarmo wisaayaduna waa qof mas-uuliyad la saarayo geerida kadib mas-uuliyad la saarayo geerida kadib taana wisaaya baa la yidhaahdaa labadiiba sheekhu halka wuu kaga warrami doonaa wasiyada qur-aanka waa lagu sheegay bacdi wasiyatin yuusaa biha aw dayn sunada nabiga alayhi الsalatu wasalaamna waa lagu sheegayo waa kii nabigu lahaa ma xaqu mriin muslimi lahu shay yuusi fiihi aw yuusa fiihi yabitu lati la wasiyatu maktubat cindahu yani waxa weeyaan ma aha qofka muslimkaa xaqiisa isaga oo markaa wax dardaaran geli kala leh yani wax la dardaarmi karo ma dardaarmo doonayo inuu laba habeen baryo isagiyo aanay wasiyadiis iyo dardaarankiisii aanu qornayn in qofku iska diyaar oo dardaarankiisa uu iska sii qoro iyaa la doonaya haddaba waxaa halkan laga hadli qofkii dardaarankiisu ansaxayey shuruudihiisa iyo ciddii loo dardaarmayey wisaayo iyo wasiyaba iyo wixii la dardaarmayey iyo siiqadii markaa siiqada musanifku iyada hadal badan kama waxba kama odhanin oo yani waxaad moodaa inuu is yihi waa iska waadix sidii hibadaba imika anuu siiqadeedii uga hadla wuxuu yihi man jaaza tasarufuhu fii maalihi jaazat wasiyatuh man jaaza qofka uu asaxo tasarufuhu fii maalihi maalkiisa inuu ku tasarufo ay calaa wajhi tabaruci weeyaane man kaana ahlan litabaruci weey jaazat wasiyatu dardaarankiina wuu ka asaxayaa waman laa yajuuzu tasarufuhu qofkii tasarufkiisu aanu asaxaynin fi maalihi yani maalkiisa aan inuu ku tasaruf ansaxayni kalmactuuhi walmubarsami sida qofkii mactuuha ahaa caqli ahaan aan uja ama mubarsamka labaduba waa laba xanuunoo maskaxda ku dhaca yani qofkii maskax ahaan u xanuunsanayey marka waa nawcaani min ikhtilaal caqli bayna waa laba nooc oo kamida qaabka maarata caqligu xanuun cudurada ku dhace qofka markaa mactuuha ahaa ee cudurkaa cataha qabay ama kii mubarsamkaa ee cudurkaa birsaamka qabay yani waa qofkii waa laa-un noocu waalidiisu ha noqotee amiyir qabin laa tasixu wasiyatu dardaarankiisa asixi maayo daba marfuuculqalam wey wa fi sabiyi lmumayizi sabigii wax kala garanayey iyo walmubadiri kii safiiha ahaa ee bilaa lexe jecla bilaa lexe ee la xayiray laga xayiray xoolaha qowlaani laba qowl baa ku sugan ilmihii aan qaangaarhka laakiin wax kala garanayay ma dardaarmi karaa laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leey ma dardaarmi karo waana ka muctamadka maxaa yeelay dee waa marfuuculqalam qofkani tasarufaadkiisa kalaba ma asixaan tanna asixi mayso saasaana rajaxa qowl kale ayaa wuxuu leeyahay haaye isaga waxa tasarufaadkiisa waxay u waayeen dantiisaa loo eegayo dee waa loo danaynaya dardaarankuna waa geerida dabadeed geerida dabadeed xoolihii isaga wax dano ugu jiraa ma jirto hala aqbalo waayo dantii waxay ugu jirtaa in la ansixiyo ajar buu ka helaya saasuu markaa qawlkaasi uu leeyahay kan mubadirkee safiiha ah ee isagu xoola daadaadin iyo lexjecla la-aan loo xayiray isagana laba qawl baa ku sugan qowlu wuxuu leeyahay way ansaxaysa waana ka muctamadkaa isaga isaga waxaa muctamada in dardaarankiisu ansaxayo maxaa ninka tasarufaad badan baa ka asixi jiray sida qiraalkiisi wayaa maarata waxyaalo badan qiraalkiisi waxyaalahi xuduudda waajibinay qisaasta iyo waxaas cibaadaadkiina way ku waajibayeen mukalaf buu ahaa xoolaha un baa laga xayiray waxaa loo xayirayna si aanu isaga baabi'inin dee geerida dabadeedna isaguba xoolahii maba lahaba cid kalaaba leh isaga waxay dantu ugu jirtaa markaa in tasarufkiisii wasiyadiisi ama dardaarankiisi uu ansoxo qawlka kalena wuxuu ley mar haddii ninkan xoolihii laga joojiyey de waxba yaani ka asixin wuxuu yihi walaa tasixu lwasiyatu dardaaranku ka asixi maayo ilaa ilaa imika wuxuu ka hadlaya wisaayadii buu ka hadlay waa qofkii mas-uulka laga dhigayay ciddii loo dardaarmayey ee mas-uuliyadda la saaray walaa tasixu lwasiyatu ay lwisaayatu wisaayadii asixi mayso ilaa ilaa xurin in qof xor ah loo dira mooyaane muslimin muslin ah baaliqin qaangaar ah caaqilin dhiyar qaba cadlin oo toosan qofka aad mas-uulka ka dhigayso caruurtaadi iyo daynbixintii iyo diyaargarayntaadii iyo waxyaalaha aad u dardaarmaysaa eed leedahay isaga ayaa ka mas-uula waa wisaayadii shuruudahan aa loo shardeeya shuruudahan iyaa loo shardeeyaya de addoon mas-uul kama dhigi kartid gaalna caruurtaadi oo muslimiina ma odhan kartid ninkaa gaalka ah iyaa xoolaha caruurteeda ka mas-uula oo carruurteeda daryeelkooda iyo dayactirkooda iyo arrimahooda waxaan usii dardaarmay iyo kawarqabkooda ninkaa hebela nin gaala ah, oo saaxiiba tihiin may baa laleeyahy dadkani waa muslimiin gaalkani mas-uul kama noqon karo qaangaar waa inuu yahay qof aan qaangaar ahayn adaa koodaa ugu weyn iyaa maaragtay waxa weyan u dardaarmay inuu isagu waxaa walaalahood ay walaalihii ay leeyihiin inuu isagu gacanta ku hayuu mas-uul ka ahaaday isagii baan qaangaar ahayn iyaduna ka asixi mayso caaqil waa inuu yahay qof miyirkiisi iyo maankiisii qaba waa inuu yahay qof xanuunsanaya maskaxaan xanuunsanaya isagana mas-uul ka dhigi maysi cadlina waa inuu qof toosa waa inu midaan khabriye iyo taariku salaad iyo waxaana kuwaana iyagana mas-uuliyad saari maysi fain uusiya ama uusiya ilayhi haddii qofkii loo wisaayoodo oo mas-uuliyaddii la saaro yani loo dardaarmo mas-uuliyaddii wahuwa calaa gayri hadihi sifaat isagoon sidaa ahayn fasaara laakiin uu noqdo cinda almowti markii dardaarmuhu dhimanayey calaa haadihi sifaat qaabka inankiisa weyn buu yihi isagaa mas-uulka ah caruurtaa yaryar iyo xoolahooda iyo waxooda inankiisaasi markaa qaangaar mu ahayn laakiin dee mudduu odagii sii noolaa maalintuu dhimanaya inankii qaangaar buu ahaa qof toosan buu ahaa qof quman buu ahaa qof wanaagsan buu ahaa dardaaranki u asaxay jaaza oo waxaynu eegeynaa tilmaamahan Eh, waqiila laa yajuus qiil baa ma banaana yani waxa wey hal ilcibratu biwaqti اlwasiya aw biwaqti اlmowt waxaa la eegaya agga sifaatka waxa la eegayaa ma waqtigii dardaaranka mise waxaa la eegayaa waktiga geerida muctamadku wuxuu leeyahy waaa la egaya waqtiga geerida maxaa yele waqti mas ku wareegeysa marka ay ku wareegeyso yaa la eegaya qof mas qaadi kara ma yahay wa in wusiya ama uusiya haddii loo dardaarmo ilaa acmaa qof indhala inuu hadduu indhala yahay ka waran qofka mas laga dhigay faqad qiila yasixu qiil baala wuu asaxayaa waana muctamadka wey maxaa yeelay de waa caadi hawshii wuu uqumi karaya wixii aanu arkayna dadkii buu kaashanaya wa qiila waxaa la yihi laa yasixu ma asaxayo maxaa yeeley waxyaalaha qaarkood iyaanu de waxa weeye isagu keligii uqumi karaynin oo aanu ku filayn markaa ma asaxayso iyuu qiilkaasi leeyahay laakiin sida asaxa ah waxa weeye waa asaxaysaa wixii markaa aanu awoodinna dadkiiba u kaashanaya haddaba qofkani waa wakiil oo kale wuxuu yihi wayajuusu waxaa banaa an yuusiya inuu markaa wisaayadii u dardaarmo ama mas-uuliyaddii uu saaro ilaa nafsayni laba qof inuu mas-uulk ka dhigo fa in ashraka baynahumaa fi nadar haddii uu markaa mas-uuliyaddii nadarku waa mas-uuliyaddiida kafiirsiga arrimaha eegidoodii iyo go-aan qaadashadii hadduu wadaajiyu yidhaahdo waa inay wadaagaan lam yajuuz liaxadihima midkood uma furna an yanfarida bitasaruf keligii inuu iska tasarufo hadduu yidhaahdo labadaasaan mas-uul ka dhigaya ha isla eegaan maxaa la doonayaa arin kasta oo la qabana inay ka wada tashadaan deetana wixii ay isla gartaan ay yeelaan wain wa in uusiya ilayhi fii shayin haddii qofkii wax loo dardaarmay gaara oo la yidhi wuxuu ka mas-uul yahay wixii dayn laygu leeyahay hebel baa ka mas uuliyay bixinteeda lam yasir wasiyan wasi iyo mas-uul ka noqon maayo fii gayri wax kale isaga dayntaa loo xil saaray inuu yidhahdo carruurta iyo xoolahoodiina anaa ka mas-uula dee ma noqonayso adiga wixii lagu xil saaray iyuunbaad ka mas-uul tahay walilwasiyi kan haddaba wasiga ah waxa u furan an yuwakila inuu cid dirsado fii maa laa yatawallaa miluhu binafsihi wixii aanu laf ahaantiisa isagoo kale u qabanin yacni waxyaalaha qaarkood oo de waaa jira isaga ku munaasiba iyo wayaalaa kumunasib wii ku munaasiba isaga ayaa gacmaha weli tegay isagaa qabanaya cid kale udiri maayo in isaga loo xilsaarey sidii wakiilko kale laakiin wixii isagu caadi ahaan aanu qabanin ee caadadu ay tahay inuu cid u diro de waxaa markaa cid buu udirayaa oo marka waxa weeyaan dadkii ayuu kaashanaya iyaga ayaa markaa arrimahaasi uu udhiibaya sida maalan de caruurtii cunta karintood cuntada ukarintoodii iyo wixii lamidka ahaa de waxa weeye ciddii markaa ama ina shaqaalaha ah ha qabto ama maarata cid kale ha ugu dire ciddii markaa u ahalka ahay iyuu iyuu u diray walaysa lahu uma furna ninkaa mas-uulka laga dhigay an yuusiya isaguna inuu sii dardaarmo uu yidhaahdo haddaan dhinto caruurtii hebelan mas-uulka ka ahaa hebel baa ka mas-uula taasi waxaa laleeyahy adiga ma aha mansibkaagii maaha aabbaha iyo awowga iyo dadkaa naxariista badan ee ubadkan u naxariista badan iyaa awooddaaleh adigu intaad nooshahay inaad markaa dari heshaashu aruurta ayuunbaad awoodaa laakiin adiguna cid kale usii dardaarato awooddaada ma aha fa in jucila ilayhi an yuusiya haddii markii hore isaga loo dardaarmayey loo awood siiyey inuu cid kale usii dardaarmi karo fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan mid ahaan uu leeyahay waa qowlka xoogga badane hadda mar haddii loo yeelay awood buu uleeyay kol haddii marka hore loo xil saaro la yidhi isaga carruurtaa ka mas-uula waxaanu xaq uleeyahay haddii tiisu timaado inuu sii dardaarmo uu cid kale u dardaarmo de markaa dardaarankii waalidka ayuunbaa la fulinaya waa caadi qawlkan kale wuxuu leeyahay waa ninkani naxariistii aabaha iyo hooya iyo awo iyo awowga ma lehe awowgii iyo aabihii unbaa dardaaranka noocan oo kale a ah geli kara laakiin ninkani waxaa laga yaabaa inuu cid aan markaa haddii aabihii loo sheegay lahaa aanu ogolaadeen inuu usii dardaarmo ayaa dhici kartee yaan loo fasixin bu ayuu qawlka kale leeyahy wuxuu yihi wain hadduu dardaarmo ilaa rajulin nin uma bacdahu isaga dabadina ilaa aakhara mid kale jaas way banaantay wuxuu yihi aruurtayda waxaan u dardaarmay oo ka mas hebel isaga dabadina hebel kaa dabadina hebel sida hadduu yidhahdo waa sax kan ayaa intuu nool yahay caruurtii mas-uuliyaddooda qaadaya maalintuu dhinto kii kale ku wareegeysa maalintu kaasi dhinto kii kale ku wareegeysa saas wey wuxuu hi walaa tatimu lwasiyatu ilaa bilqabuuli wasiyadu waxay u baahan tahay qabuulkii bay ubaahan tahay oo marka yani iijaabkii iyo qabuulkii iyay ubaahan tahay iijaabkii waa kan wasiga uu la yimid qabuulkiina waa loo baahay waa siiqadii marka leenahay yani siiqada waxaan uka hadli doonin musanifku yani alfaaddeedi ilan hibadaba iijaab iyo qabuul way noo sheegay laakiin alfaaddii inoogu sheegay soo ma alfaaddii hibada inoomu sheegin alfaad sariix iyo alfaad kinaaya wax walba way leedahay tanna waa sidii oo kale alfaaddeedii sheegi maayo laakiin de iijaab iyo qabuul way ubaahan tahay sidii cuquudda kale bay ugu baahnay walahu waxaa u banaan buu yihi musanifku an yaqbala fi lxaali inuu imi kaba aqbalo kii loo dardaarmay walahu waxaa kaloo u banaan an yaqbala inuu aqbalo fi thaani mustaqbalka waqtiga dambe waqtiga labaad waqtiga labaad la sheegay waa kee waa mustaqbalka mustaqbalkee yani markuu geeriyoodo sheekhu wuxuu leeyahay ninkii la yihi hebel baa ka mas-uula carruurteeda markaan dhinto wisaayada loo dardaarmay wasiyadii dardaarankii caadigana ah waa lamid hebel baan marka saas lakin taas waa laga yaaba musanifku in madhabkiisan aanu ku soconin aynu aynu daciifin doone wuxuu leeyahy musanifku imikana waa aqbali karaae waan aqbalay mas-uuliyaddaa lay saaray wuu odhan karaa waxaa kaloo furan markuu geeriyoodo kii dardaarmay inuu yidhaahdo mas-uuliyaddii waan aqbalay saasuu sheekuu yihi laakiin markaa wakiilkiibu qiyaas qaatay laakiin sida saxda ah ee muctamedka ah ninkan aqbalkiisu waa bacda almowt waa bacd almowt geerida kadib ayuunbuu aqbali inta ka horeysa aqbalkiisa iyo diidmadiisu macnama samaynaya maxaa yeelay awoodba male inta ninkii nool yahay isagu awoodba malaha awooddiisu waxay imanaysaa geerida kadib marka waktiga awooddiisu ay imanayso ayuunbaa aqbalkiisa iyo diidmadiisu ay macno samaynayaan wuxuu ihi walilmuusi an yaczilahu mataa shaaa ninkii dardaarmay waxaa u banaan inuu casilo waktigu doono walilwasiyi kii loo dardaarmayna waxaa isna u banaan an yaczila nafsu inuu iscasilo mataa shaaa markuu doono marka eeg kii aad u dardaarantay intaanad dhiman waad bedeli kartaa wad casili kartaa waa caadi inaadad dhimato dee ma casilayso hadii sifaadkii iyo tilmaamihii iyo maarata ahlnimadii hadday u dhamaystiran tahay cidima casili karto laakin isaga iscasili kara oo isagu wuxuu odhan karaa waar iska daayi deetana de in markaa ciddii kale mas-uul noqonaysa dawladdii lagu wareejiyey carruurtii mas uuliyaddoodii iyay noqonaysaa waxaa la yidhi waa markii wuxuu iscasili karaa markii aanay caruurtii dayacmin laakiin haddii carruurtii ay dayacmayaan ama xoolahoodii ay dayacmayaan hadduu mas-uuliyadda markaa qaadiyo de waajibay markaa ku noqonaysaa inuu mas-uuliyaddii qaado wuxuu yihi walaa tajuuzu lwasiyatu ila fi macruufin min qadaءi dayni waadaaءi xajin wالnadari fi amri الصigaari watafriqati thuluثi aw ma ashbaha dalika waxaan la dardaarmaya ee ninkan markaa imka musaafihigii iyuu ka hadlaya wixii loo dardaarmayey qofkan mas-uulka laga dhigay walaa tajuuzu lwasiyatu dardaarankii waa wisaayadii bu wilaadaa ka hadlaya qofkan wii tii kalena waa lamid tii kale lafteeda muxuu ahaay wasiyadii caadiga shuruudahan way leeda ilaa fi macruufin wax samafal ah oo wanaag ah iyuunbaa qofkan loo diri min qadaai daynin dayn inuu bixiyo wa adaai xajin xaj inuu soo gudo wanadari fii amri sikaari caruurtii arimahooda inuu mas ka ahaado wa tafriqati hulusi huluskii la dardaarmay ee dad loo dardaarmay qaybintiisii inuu qaybiyo aw maa ashbaha dalika iyo wixii lamid oo de acmaal fiicana iyuunbaa loo dardaarmi fa in awsaa bimacsiyati wax markaa macsiyaa haddii loo diray ka binaai kaniisatin inuu kaniisad dhiso hebel baan mas uga dhigay kaniisada daryeelkeeda iyo kaniisada dhisheedi waxaasuu yihi aw katbi tawraati tawraad inuu soo qoro daabaco iyo injiil iyo wixii lamidka kutubta markaa dee nasakhanee la bedelay ah aw ama xataa haddii uu dardaarmo bimaa laa qurbata fiih wax aan ajar ku jirin kal bayci sida iib min gayri muxaabaati aan markaa la saayirid ku jirin bayc bilaa saayiraada lam tasix waxaasi maaha hadduu yidhaahdo markaan dhinto hebel waxaan u dardaarmay gaarigayga inuu iibiyo oo uu ku iibiyo qiimaha uu markaa joogo de markaa maxaa la faa'iida wax alla wax faa'iide ahoo ku jirta dardaarankaasi ma jirto ama in gurigaygaa uu iibiyo oo uu qiimahu markaa joogo ku iibiyo lakin hadduu odhan lahaa in markaa hebel uu ka iibiyo qiimo hoosena uu kaga iibiyo hadduu odhan lahaa ha inuu ninkaa wax la doonaya markaa meesha soo bixi lahayd oo ninkaa in loo samafalo uu doonayo marka way ansixi lahayd hebelkiiba markaa gaari gurigii iibin ninkii baanu ka iibin qiimihiisa yaraadu ku jirtay buu kaga iibin iyadoo dee aan markaa dadkii warasadiina uluskii dee maaratay wax dhaafsiisan aan laga laga qaadaynin saas wey wuxuu yihi wain awsa hadduu u dardaarmo liwaariin qof markaa dhaxalkiisa wax ku leh cinda almowti marka uu dhimanayo cid wax ku leh markuu dhimanayo cid dhaxalkiisa soo gelaysa haddii uu wax u dardaarmay in la siiyo wasiyadii caadigahay tani wisaayadii waynu ka baxnay lam tasix alwasiyatu dardaarankaasi asixi maayo fii axadi اlqowleyni labada qowlee kusugan midi siduu leeyahy watasixu fi laakhari qowl kale way asaxaysaa buu leeyahay wataqifu waxaa laakiin lagu hakin cala alijaazati fasixidda ay dhaxlayaashii kala fasaxayaan wahuwa alasaxu kan ayaa sixa wuxuu yihi inanka igaa curdeen waxaan waxaan u dardaarmay gaarigaygaa in la siiyo ma gaarigaygaasaan u dardaarmay markii uu dhimanayey inankii sidiibu markaa darda maarata u hawaaristay inankiisu u dhexlaya mar haddaan maaragtay dee kala diin iyo waxa aanay ahayn haddaba ma ansaxaysaa dardaarkaasi ma ansaxaya mise ma ansaxayo laba qawl baa ku qawluxule waa bail waxba kama jiraan dardaaran jiraba waxaas ma aha maxaa yeelay nabigu ala sl laa wasiyata liwaari ilahay wuxuu siy qof walba qof dhaxalka soo gelaya dardaaran male qowlka labaad waa kii muctamadka ahaye wuxuu leeyahay way asaxaysaa laakiin lama fulinayo ilaa ay kuwii kale ogolaadaan goormay ogolaanayaan geerida kadib kaasaana ansaxa maxaa yeele xadiidku markuu yihi dardaaran ma laha waxaa loo jeedaa dardaaran qasabahoo kuwa kale lagu qasbayaa ma jiro laakiin hadday iyagii usii daayaan oo yidhahdaan aabbahaya ninkaa wuxuu u dardaarmay waanuu ogolaanay waa la fulinayaayo waa caadi iyaga xaqooda ayuunbaa loo diidanaayo riwaayad kalaaba soo artay ilaa an tujiiza alwarasatu odhanaysa inay markaa dhexlayaashii warasadii ay ogolaadaan mooyaane haddaba hadday ogolaadaan ansax buu noqonayaa oo dardaarankii dee ninkaasi gaaraa ah loosii wixii kalena dhealku kalami dhexlayaashu kala mid yahay marka dhexlaha waxaa la eegayaa cinda almowt marka geerida laakiin hadduu yihi maalan inaan kaa walaalkaya gaarigaasaan u dardaarmay haddaan dhinto iyo waaye saasaa markaa dardaarkii uu ku qoray hadda markaa ninkani dhaxalkiisa wuu soo gelaya oo cid xijaabaysaa ma jirto laakiin uu sii noolaa ninkii dardaarmayo caruur baaba u dhalatay inan baa u dhashay inankii u dhashay dee ninkan wuu xijaabayaa soo ma khalaas markuu dhinto waa la fulinaya dardaaranki waayo ninkii u dardaarmay dee markuu dhimanayay dhexlamuu ahay markii dardaarmuhu uu dhimanayey ninkani dhexlamuu ahayn kol haddaanu dhexla ahayn dardaarankii waa la fullayay marka waxaa la eegayaa ma yahay mise ma aha waa cinda almowt yaa laga fiirinay wain awsa hadduu dardaarmo lilqaatili kii dilay iyuu wax u dardaarmay baطalat اlwasiyatu dardaarankaasi ma ma fulayo fii axadi اlqowleyni laba qowl oo maslada ku jira mid ahani siduu leeyahay wasaxad way asixi fi اlaakhari qowlkiina siduu leeyahay wahuwa asaxu kanana asaxa buy kii dilay hadduu udardaarmay ka waran oo siduu ugu dardaarmay kii dilay waa u dilaybe intaanu dilin buu u dardaarmo wuxuu yihi ninkaa hebela waxaa hala siiya haddaan dhinto uu u dardaarmay kolkuu u dardaarmay kadib iyaabu isagiibaaba dilayba ma la siinaya wixii loo dardaarmay mise la siin maayo ama si kale u dhici kartaayoo nin baa dhaawacay deetana isagii oo dhaawaca buu wuxuu yihi war waa haddaan dhinto intaa iska siiya iskana cafiya intaana iska siiya wiilad waxna siiya wy waxba u dardaarmay dardaarankaa sidii baanu ku dhintay nabarkiiba u dhintay dee ninkanaa dilay soo maa marka ma ansaxaya dardaarankaasi mise ma ansaxayo qowl baa wuxu lay asixi maayo oo xadiis baabay soo arooriyeen laysa lilqaatili wasiyatu qofkii qofka dilay dardaaran male sunanka daara qudni yaa uu ku jiraaba marka xadiidkaasi maaragtay lagu wariyey lakin xadiis sugan ma aha sidoo kale qofkii dhalaha dhalayaasha dhaxalkiiba waa tii laga saarayey qofkii qofka dilay de dardaarankiina ha laga saaray ila waa qiyaas qaateen muctamadku wuxuu leeyay may arrintaasi dhaxalkay u gaar tahay xadiidkan wasiyaduna ma asixin hadduu u dardaarmay waa caadi dardaarankii la furinayey ayuunbuu ka mid yahay waa caadi waa la furinaya saasuu muctamad ku leeyay wain awsaa hadduu u dardaarmay lixarbiyin mid markaa xarbiya faqad qiila waxa la yihi tasixu way asixi wa qiila waxaa la tasixu asixi mesha xarbigu waa maxay waa gaalkii dagaalku inaga dhexeeyey nin gaaloo dagaal inaga dhexeeyo aan nabadiba ina ayuu yihi kii hebel aan wax isku ahayn ee safkaa kale kusoo jiray gaalada haddaan dhinto intaa siiya ma asaxaysaa mise asixi mayso iyadana khilaaf baa ku jira qiil baa wuxuu leeyahay asixi mayso maxaa yeelay ninka waa waynu dilayna haddaynu aragno marka qof aynu dilayno waxaasi waxba la siin maayo dhaxlayaahaga iska qaadanaya xoolihii muctamadku wuxuu le way ansaxaysa hadhowna haddaynu dilo ama aynu xoolihii kasoo dhacno dee qaniim ahaan ubaa loo qeybsan maxaa yeelay de waxaan qofkani waa qof wax milkiyi kara kol hadduu wax milkiyi karo caqdigii u ansaxaya wuxuu yihi wa in wasaa liqabiilatin kabiira qabiilad weyn reer weyn reer hebel hadduu u dardaarmay aw limawaaliihi ama mawaalidiisa u dardaarmay walahu mawaalin min aclaa wa mawaalin min asfil mawaali sare iyo mawaali hoosena uu leeyahay facalaa maa dakarnaahu fi lwaqfi waa qaabka in waqafka ugu soo sheegnay dee dersigii hore waqafka iyuunbaa taa axkaamteeda kala baxaysaa halkaasa nugu soo faahfaahin wa in awsaa hadduu u dardaarmay limaa taxmilu haadihi lmar'atu addoontani ilmaha ay qaadi doonto maaha ilmaha imika ilmaha ay qaadi doonto ayaan u dardaarmay buu faqad qiila qiil baale tasixu dardaarankaasi way ansaxaysa wuu ansaxayaa dardaarankaasi oo de haddii ay wax dhasho waxaa ay dhashaa wax wax milkiyi kara ayuu noqonaya markaa waa caadiye hala siiyo wa la yidhi waa muctamadkii laa tasixu ma ansaxayso maxaa yeelay qof aan imika jirin waxma yeelan karo mama jiro kol haddaan jirin waxba yeelan maayo markaa ahliyatulmilkiba male kol haddaanu ahliyatulmilki lahayn waxba yeelan maayo wtustaxaqu lwasiyatu bilmowt halkaan ku jooga insha allahu tacaala wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed wallah aclam